بسم الله الرحمن الرحيم waxayna wax ka dhihi doonaa shiicada gaar ahaan qaybta hadda calankeedu taagan yahay baynu wax ka shee ka dhihi doonaa insha allahu tacaala hadalkaygana waxaan ka dhigi doonaa hordhac taariikha iyo qayb ka mid ah caqaa'idka ay rumaysan yihiin ee qofkii rabaa inuu noqdaayo inuu qaato ay tahay iyo caqaa'idka xukunkooda oo dabcan la soconaya qaybna waxaa dhacaya haddaad aragtaan iyo gumaadka iyo baaba badan ay geysanayaan inuu caqiide yahay ee uusan ahayn wax iska dhacay caqiidadaana waxyaaba badan iyo cala iyo ciil badan ay dareemayaan inuu dhalay caqiida kutubtooda ay ku qoreen war iyagana tusaaleya u ka soo qaadan doono haddii alla yidhaahdo intaan laakiin aanan bilaabin waxaan rabaa inaan hormariyo cudurdaarasho macnaheedu yahay marar badan baan ka hadlay meelahan needadkana way ku jiraan baan u malaynayaa iyagoo fara badan oo silsilad dheera ah. dhammaan shiica waxaa la yidhaahday iyo taariikhdeedii iyo kala baxbaxoodii iyo waxay ku kala duwan yihiin markii ugu dambeysay een ka hadlay waxay ahayd laba kun iyo lixdii xilli lalahaa israa'iil iyo xisbullaahi baa lubnaan isku dagaalaya dadkuna aada u jidbaysnaayeen xoogaasaan hadalkii ugu badnaa ka hadlay iyo silsiladii ugu dheerayd oo taariikhahaan aan ka jeediyey gunaanadkeeduna wuxuu ahaa markay dagaaladii dhammaadeen waxaan waa la ysdagaalayaa laleeyahay inay riwaayad tahay filim dadka loo dhigay inuu yahay laakiin ay nimankani yihiin iyaga iyo kuwa kalabay dadka abeesa hoosta ka xidhiidhsan dagaalkiina wuxuu ku dhammaaday dadku dagaal runa ay moodayeen saddex qof oo hadlay intay munaasabadii isugu yimaadeen mid wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan wakhtigaas cali akbar wilaayati midna waxay ahaayeen laba haweenana maraykanka khaarijiyadii condilisa rice iyo wasiirkhaarijiyadii israa'iil ee levi la dhihi jiray saddexdaasay ahaadeen ilaahay wuxuu qadaray markay hal muxaadara ii laaban taho gunaanadayo aan kana hadli rabo habeen dambe oo kale in waxaani riwaayad uu ahaa inay saddexdaa shir jaraa'id wada qabtaan oo yidhaahdaan xisbullaahi loo mahadceliyo in heshiiskii uunan jabinin heshiiskoo ahaa meelaha halistaa inaan la yska tooganin israa'iilla looga mahadceliyey heshiiska inay ilaalisay dabcan xabadda israa'iil ka soo dhacaysay badankeed dadka sunnada ee lubnaan bay ku dhacaysay iyo xeryaha qaxootiga ee falastiiniyiinta marka sheekadan riwaayadda ah riwaayaddii waxaan u malaynayaa qayb badan hadda muddo dheer baad soo daawanayseen oo ku jirteeno nifaaqii wax badan baad aragteen oo wakhti badan uusan igaga baxaynin baan rajaynayaa intaas kadib saa darteed hadda waxyarun baan tiltilmaamayaa qofkii raba wax badan oo soomaaliya ku duuban inuu ogaado needka way ku jiraan ee silsiladoon filaya ilaa sideed ama sagaal fadhiinay ahayd buu ka raadin karaa qofkii carabiga akhriyi karana dee kutubtoodiibaa hadda waagi hore kutubtooda lama heli jirin iyaga keliya ku koobnayd oo caalamka sunnada ma soo gaari jirin hadda laakiin markii nadka la wadageliyey librariyadii iyo maktabadihii kutubtii award iyo iyagoo b d f ah iyagoo daabacan iyagoo farguri ku qoran intaba needkaay ku jiraan wixii la inkiri jiray ama la dhihi jiray waa nalaga been sheegayaa bannaankuu yimid maanta wax badan oo ka mid a ah. calaa kulli xaal faahfaahin badan ma geli doono wakhtiguna waa kooban yahay wax badanna dhegihiinnu inay maqlaan dani kuma jirto waxyaabaha qaarkood sheegooda baad ka yaaba inaad ku dambaabto soo guurintooda iyo sheegitaankooda aad ka yaab ilaad ku dambaabto laakiin wixii laga maarmi waayadii waa lagu qasban yahay intaas kadib horu dhac ahaan haddaan waxoogay yar qeexo madhabka tashayuca saddex arrimood ba inaad ogaato waad u baahan tahay arrinta koowaad heerar kala duwan buu soo maray taariikh ahaan heerarkii kala duwanaana waxay sababeen inuu isaga laftiisii qaybsamo madaahib kala noqdo in baaba'day iyo in joogta labadaba taa inaan wax yar kaga birrifsiiyo oon wax yar ka sheego qodobka labaad inaad wax ka ogaata aad u baahan tahay ee taariikh ahaan ku saabsani hadda kuwa joogaay maxaa isleh yaan islahayn yaa isu dhow yaan isu dhoweyn qodobka labaadna runtii waad u baahan tahay qodobka saddexaadna waa dib dhigan doonaayo xukunkoodu muxuu yahay weeye haddaan wakhti ka gaadho markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala qodobka koobaad tashayucu wuxuu kusoo bilowday wakhti saxaabaduba ay noolaayeen calin radi allahu canhu wa ardaahu khilaafada muslimiinta uu hayay waxayna ku bilaabatay waxaa la yidhi bidaari sibiq bay kugu gashaaye si fududa waxay ku bilaabatay haddii nabigu dhintay sala allahu calayh alihi wasalam ummaddan cumar iyo abuubakar baa ugu fadli badnaa iyagaa mudnaa hoggaanka ummadda hadday labadoodu tageen cuhmaan iyo cali kama fadli badnayne cali baa ka fadli badnaayo hoggaanka muslimiinta ka mudna halkaasuu intii hore ku soo bilowday haddii aad waqtiyadii hore iyo qarnigii u horreeyey maqasho rag culummo oo qiimo badan oo tashayuc baa ku jiray la yidhaahdo cali iyo cuhmaan bay cali fadili jireen waaye cali baa ka fadli badan bay dhihi jireen cuhmaanna maanay duri jirin inuu hoggaan saxan ahaana maanay duri jirin laakiin way kala duwan tahay hebel baa ka fadli badan iyo hebel baa ka mudnaa iyo isagu wuu xun yahay waa kala laba waa xun yahay cuhmaan marna maanay dhihi jirin iyo saxaabatoona mudda markay joogtay waxoogay tallaabaa durugtay cali cuhmaan keliya ma ahee abubakar iyo cumar cumarba isagaa ka mudnaay oo ka fadli badnaabaa soo biirtay labadaba laakiin markaa labaad waxay maraysay afartooduba dad saxaabaa oo fadli badan oo khayr badan weeye waxaanu laga hadlayaa yaa sii fadli badnaabaa laga hadlayaabay maraysay markii labaad laakiin sida ku muuqata way yar durugtay marka saddexaad waxaa loo gudbay cali baa lahaa qolyaha kale way boobeen niman wax boobay bay ahaayeen imaamada bacdal nabiga calai salaam gadaashii cali baa iska lahaa cali way dhaceen daalimiin bay ahaayeen waa marxalada saddexaad ee uu gudbay halkaa markii uu gudbayey kala baxu markuu yimid weeye ee shiicada zaydiyada la ee dhinacan yaman u badan ay dhan u baxeen rag koox ahaa oo hoggaankii cali fadligiisa raggii u ololeynayay ahaa zayd ibni caliy ibn alxuseyn ibna caliy ibni abi taalibna u yimid yaa waxay dhaheen waa inaad shaykhaynka abubakar iyo cumar ka beri noqoto wuu diiday tag bay dhaheen annaga haddaba imaamkii shiicada iyada ma tiide isagaa marka wuxuu yidhi rafaduunii rafadahum allah aniga way i diideen allah khayrka u diide halkaa raafida magaca la yidhahdaa ka baxay zaydiyaduna zayd ibni caliy ibn lxuseyn ibni caliy ibni abi aalib kuwa u nisba sheeganaya wey halkaas kala jabka koobaad ee kala qaybsanku halkaasu ahaa intii ka dambaysay dee qolo waliba intaasoo kooxood oo fara badan bay noqotay qolyihii dhinaca kale isu raacay zaydyada marka laga tago waxay isugu yimaadeen intooda badan qaaciide ah ninka hadba imaamkii aalu beytka ahi imaamadu cali baa lahaa cali hadduu dhintay imaamka wiilkiisii iyo caruurtiisu say u kala wen yihiin bay u leeyihiin haddaan kan joogaayay ilmo kala dhalinna kuwa walaalihii abaa la wareegaya xasan baa yeeshay xasan haddii uu dhintay xuseen baa yeeshay kadib caruurta xuseen baa loogu aabtiriyey markii dambena waxaa lagu daray imaamka hadba wiilkiisa ugu weyn baa isaga ka dambeeya oo noolaada markuu dhintana isagaa imaamada la wareega halkaasay u maraysay wax walbana waxaa laga dhigayaa axaadiid iyo riwaayaad baa la warinayaa ilaahay baa saa yidhi laleeh dabcan wax ilaah yidhi ma beenoobo jacfar ibni moxamed ibni cali oo markaa imaamada uu hayaa ay dhaheen carruurtiisa ismaaciil baa ugu weynaa ismaaciil ibni jacfar ismaaciilna waxaa ka yaraa muusa baa ka yaraa muusa alkaadib ismaaciil wuxuu dhintay aabbihii jacfar oo nool layskuma ogeyn dee axaadiidtii wixii la sheegayey ee ilaahay baa yiri lalahaa ismaaciil inuu noolaaday ilaa aabihii dhinto imaam noqday ahayd ismaaciil baa dhintay jacfarna waa noolyahay waa la kala jabay haddana qolo waxay dhaheen ismaaciil ma dhimane waa dhuunto waa isqariyey isagaana imaamkii ah isagaana mahdiga la sugayo weli maqana waa qolyaha ismaaciiliyada la baxay ismaaciiliyada waa kuwii markii dambe dowla alfaatimiya u dhalatay ee maqhrib alcarabi wadamadan marooka iyo jazaa'ir iyo tuunis iyo xukumay kadibna masar u wareegay oo saddex boqol lixdan iyo toddobadii almucizi lidiin illaahi uu galay ilaa shan boqol lixdan iyo toddobadii aagan qaahiri iyo shaam iyo waddanka maamulayay ismaaciiliyadaas hadda intaynu naqaano saddex baa ka joogta ugu caansan agakhaan nimanka la yidhaahdo iyo bohorada nimankaa taqaanaan bohora sooma taqaanaan mambaasaydan lama ah agakhaanna waa taqaanaan iyo nimanka la yidhaahdo duruusta duruusta lubnaan bay joogaan weliid jumbulaad waa taqaanaa ninkan siyaasiga hadla kitaabkooda muqadaskaana weliidkan aabihii moxamed kamaal jumbulaad baa qoray nimankaa duruusta la yidhahda waxaa ka mida waryahan aad taqaanaane faysal alqaasim ee jaziira aad uga hadlaa ka mida qolo waa taa'ifadaas duruusta la yidhaahdo iyagu nin raggii ka mid alxaakim biamrillaahi la yidhaahdo oo faatimiyiintii madaxdoodii ka mid ahaa inuu adduunkan maamulo ilaahna isagu yahay bay qabaan waa ninka beydka loogu halqabsaday yidhaahdaan faxkum fa anta alwaaxid lqahaaru waaxid lqahaar waa ee waxaad rabta xukun ismaaciiliyadan agakhaaniyiinta ah iyo kuwan kalena waa nasaariya iyo mustacliya la kala yidhahda ereyga bohara waxaan liigu yidhi waa erey hindiya ah. yaman bay ka tageen indiya ay ganacsi u tageen waa erey ganacsataa ah. haddaba haddii la yidhaahdo saddexdaa qole ismaaciiliyadiibay ka joogaan ismaaciil ibni jacfar baa imaam ah bay taagan yihiin iyagu mana dhimanine wuu dhuuntay mahdiga la sugayana waa isaga halkaa qoladaasaa ku jabtay qoladii kale maxay yidhaahdeen halkaa caqiida ka aasaasantay caqiidatulbadaa la yidhaahdo ilaahay sidaasuu ugu talagalay markii hore uu noo sheego oo been idiinmaanaa sheegin bay yidhaahdeen oo wuxuu noo sheegay wiilka weyn baa noolaan oo aabbihii dhexli doona laakiin dib bay arrin kale kala qumanaatay ama wax kalea dib kaga soo baxay badaa lilaahi fii ismaaciila maa lam yabdu lahu fii hayrih ilaahay waxaa kaga soo baxda oo dib kaga timi ismaaciil geeridiisa arrinaan iyadoo kalaba soo marin ilaahay qorshii hore ma ahayn ismaaciil inuu oo nool dhinto sidaasuuna noogu sheegay laakiin ismaaciil markuu dhintay waxbaa isbedelay in sidaa la yidhaahdo waxaa kaloo is arrintaa kabtay waagaa hore waxaa lagu sheekeeyey waxyi ilaahay baa jiro oo toddobaatan sano kadib dowladeennaa dhalan doonta oo hoggaankan la wareegi doonaa toddobaatan sano markay dhaaftay laba ishaysatana la waayey bay caamadii shacabkii odayaashii culimmadii isku soo rogeen war waxaad noo sheegayseene waa waxya waa macsuumo waan uwoodsan away waxay dhaheen haakadaa badaaliilaahi ilaah marka hore saasuu noo sheegee haddana isagunbaa isgadiyo sidaan la qumanaatay kadib waxaa ka dhalatay halkaa caqiide la yidhaahdo oo usuusha caqaa'idkooda ka mida oo yidhaahdeen ilaahay si guud buu og yahaye waxyaaba yar hoos hoosoosan ogeyn oosan maamulka iyo qorshaha iyo qadarka ku darsan baa jira markay ku soo baxaan buu dib wax ka bedelaa maa cubida allaahu mithli ilbadaa hadaa nasu cibaalaad riwaayaadka kutubtooda ilaahay caqiide ka fadli badan oo lamid ahoo lagu caabuday inaad rumaysay ilaahay waxyaabaha qaarkood dib ay kaga soo baxaan oosan ku talagelin ma jirto beentii la sheegay yaa intii laga cudur daaran lahaa baa ilaahay loo saarayaa isagaa warkiisu isdaba maro isagaa isbedelay baa laleeyahay ismaaciil kuwii ka tegay ee walaalkii muuse qaatay labiyo tobankii markay dhexda marinayaan xasan alcaskari baa waxaa buhaa kii kow iyo tobnaad kii labiyo tobnaad wiilkiisa inuu noqday ahayd xasan alcaskari isagoon waxba dhalin ayuu dhintay waxba uma dhalinba waa la kala jabay qolyo yidhaahda maba ahayn isaguyo walaalkii iyo meel kale u wareega garab baa halkaa u biibayoo halkaasi aadeen qolana waxay yidhaahdeen maya wiil aan la ogeyn oo uu qarinayay oo shan jir ahaa oo waraaq dardaarana ka tegay baa jiro wiilkaasaa imaamkii ah oo wiilkii away uu dhunto wuu gabanayaa meel ciraaq ku taalloo saamiraa la yidhaahdo meel goduh buu galay ilaa maanta waa la sugayaa kun sanaa la gaadhay waxayn dhasaarayna ma jiro ilaa hadda mahdiga la sugayo xilligaasaa ugu dambaysay oo kii labayo tobnaad halkaa marka lagu afjaray waxay noqotay imaamkaa maqan markii hore waxaa la yidhi ummaddan hal habeen imaam dhex jooga haddii laga waayo dhulku dadka wuu la gu'i bay dheelay ku yidhaahdeen dadkii imaamkii markii la waayay axkaamtoodiina imaamku unbaa fatwoon kara yidhaahdeen imaamkii la waayay maxaa talaa marka dad keliyu istusaayo dad abaab u ah oo muriid ah buu istusaayo dadkana sadaqaadka iyo khumuska ka uruuriya isagana u geeya dadka inta kale isma tuso arbacada awliyada la arkaadu meeshay ka timid waay iyo awliye kurmaysiyo awjiraani baan soo arkaydu meeshay inooga soo dooshay halkaas waayo hindhisahaas ayna soo gaara waxoogaa biririftaa yartaa yaa baabu noqon baa la qabsaday halkaa baabnimada marka la ysku qabsaday qolaa fallaagawday oo baabnimadii annagaa qabsanna yidhi saddex qolaa fallaagawday aandhoh qolo baabiyaa la yidhaahdaa dee inagu meelaha maynaan kaga arag qolyana nusayriya moxamed ibni nusayr baa la yidhaahdaayo waa nimankan syriya haystee calawiyiinta la yidhaahda wey iyaguna halkaasay ka fallaagoobeen qolana bahaa-iyaa la yidhaahdaa bahaa'iyadaas rag soomaali oo badan baa jira oo bahaa-iyo oo raggii hore ee toddobaatameeyadii waxbarashada yurub iyo maraykan u aaday ahaa jamanka dhowr nin oo dhakhaatiir iyo injineeraan ku arkay oo toddobaatan jiro ah oo bahaye ah nin soomaaliya wasiirka ahaan jiray mararka qaarkood macdanta iyo soo maray markuu imanaya inay maraykana wato arday ka soo ahaana oo soomaali ahaana bahaa-iyu ahaa isagana hadda waxaa bahaa'iyada hal nin baad aada u taqaanaan hal nin baad aada u taqaanaan ninka aada u taqaanaan waxaa weeye ninkan madaxweynaha falastiina maxamuud cabaas dabcan carab maaha asalkiisu waa iraani kun sagaal boqol iyo afartameeyadii buu aabihii isagoo bahaayada shaahi iiraan baa aad ula dagaalamay baxsad buu xaggaa ku tegay ilaan waxaa la yidhahda maxamuud cabaas mirza wey aabihii baa meesha dhowr iyo afartankii qiiqax ku tegay isagu iraani bahaayi a waaye inadaan maqal baa laga yaabaa waxaani waa marka bahaa-iyada iiraan way ka baaba-een firxadkiibay meelaha ku kala galeen israa'iilna jaaliyad bay ku leeyihiin cuquud qoran oo dokumentigeedii la saxiixo yaallo baa iyaga iyo yuhuudda ka dhexeeya muddo dheer afartankii lagaso xilliga yuhuudtima laga soo bilaababa oo haddaa hadda gogol garaysaan waad helaysaan qaarkood oo lasoo iskaangareeya waad ka helaysaan gobolka qoladaasina bahaa-iyaa la yidhaahdaa qolana itnaa cashariye iyo imaamiye iyo jacfariya saddexdaba waa la yidhaahdaa waa qolyahan hadda ciraaq iyo iiraan iyo ilaa xisbullaahi ah nimankan dhinacan hadda jooga marka intaana kuwa kale soo gaarin intaa itnaa cashariyada ah baa ugu fara badan hadda shiicada jirta iyo dawaa'iftoodu zaydiyadii qaybo badan bay noqotay waxaa wax ka nool yahay qola la yidhahdaa jaaruudiya oo intay ka fogaadeen zaydiyadii dhinacii qolada kale u wareegayo kuwa ay ka joogaana nimankan xuutiyiinta la yidhaahdo kuwii kalena waxaa u xoog badan itnaa cashariyadii qolyahan dowladdii dowladdii shaahe ay jirtay kadibna dowlal khumayni iyo khumayniyadu ay ka dhaxleen kuwa kale waa iska yaryaro bahayada intaa yarihiyo baabiyadanu hadda wax meel gaara jooga kuma ogi duruustaasoo intaa lubnaan iyo syriya joogtaa iyo waxaa yaryarkaa weeye kale oo iyagana iska icraaban waayo hadda inuun isaga tirsan oo iska daba socda intaasi hadday horudhac gaaban noqoto oo taariikh ahaan ahayd waxaan filayaa hadda masaa'ilka aan rabna caqaa'idka aan ka hadalnaa intooda badan qoladan xuutiyiinta ee asalka firqadii jaaruudiyadaee zaydiyada ka fallaag aadka uga fogaatay fallaagowday ahaa iyo qolyahan itnaa cashariyadii usuusha caqadiga ean ka hadli doono wax badan kuma kala duwana allaahumma masalada qur-aanka marka la yidhaahdo ma huba madhabka jaaruudiyado qodobka maanan fiirin maanan hubsan inta kale laakiin mabaadi'da kale way isaga mid yihiin ama waa aad bay isugu dhadhow yihiin taasaan ka hadli doonaa uun jumal caqaayidka ah jumalka caqaayidka ah afar ama shan baan ka soo qaadi marka koowaad mid waan idiin hormariyeyoo wax badan baa been la sameeyaa akdabu khalqillaahi weeye sheecada raafidadu dad ka been badan ma laha beentuna waa diin iyo cibaado ceeb ma aha beentu waa diin iyo cibaado iyo ajir doon wey taqiyadaan ku sheegi doonaa haddii alla yidhaahde been baa la sheegayaa ballanqaadyaa dadkii loo samaynayaa wakhti baa loo qabanayaa ididiiraa la siinayaa manhaj iyo usuul baa loo jeexayaa aan jirin dee wux ilaahay yidhi ma ahayne way beenoobaysaa been maanaan sheegine ilaahay asagunbaa markii horena saana yidhi marka dambena asagunbaa saa yeelay wey caqiidat lbada wey marka caqiidat lbada dee bixaddi daatiha iyada ahaan marka la yidhahdo kufri wey inaad tidhahda ilahay wuxuusan ogeyn baa ku soo baxay wuxuusan ku talagelin oon qorshaha ku darsanin baa gadaal kaga yimid sidaasuu noo sheegay laakiin haddana isagaa isbedelay halkay iyagu ay ahayd qofku hadduu khaldama inuu qirto uu yidhahda war innagaa wax naga khaldamay eeddii iyo hadalkii isdaba mara iyo been baa la sheegay wixii la dhihi lahaa xagga rabbi baa loo riixay subxaanahu wa tacaala intaa waxaa u dheer qodobka labaad ee caqaa'idka khatarta ah ta'liihu la'imma a'immadoodu waa ilaahyo marka u horeysa waxaa lagu dhihi a'immadu waa macsuumiin khalad kama dhaco khalad kama dhaca marka lagu leeyahay waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo waa bini aadam ambiyadaba khalad kama dhace marka u horeysa ka xigta waxaa lagu dhihi ambiyada iyo rususha iyo a'imadooda yaa sarreeya a'imadoodaa ka sarreysa walidaalika jamhuuriyadda ninkii asaasay ee la dhihi jiray aayaatullaahi ruuxullaahi alkhumeyni kitaabkiisa matbuuc ee la daabacay alxukuuma alislaamiya la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay ina min daruuriyaati madhabina ana liaimatina maqaaman laa yabluguhu nabiyun malakun muqarabun walaa nabiyun mursal waxaa madhabka iyaga qof kastoo soo gala ay kow inuu ogaado tahay ee ku qasban yahay inuu rumeeya waxaa ka mida imaamyada yadu boos iyo darajay joogaan malag ilaahay u dhowna ma gaadho nabi lasoo dirayna ma gaadho horta bal ambiyada kor oga qaad ambiyadii leexada iyo siigadaa loo reebay xoog iyo sbiir baa lagu dhaafayoo a'imadaa ka sarraysa malaa'igta amadaa ka sarraysa nabiyada iyo rususha ambiyada ambiyadaamada ka sarraysa idan hadday aimadu ka sarreeyaan ayamaa la qaadanayaa warkuu yidhahda aimada mise nabiyada a'immada ha la qaata waya marka halkaasi imaamyadii quluwigii lagu sameeyey in maqaam ambiyadii iyo rusushii ilaahay ka sarreeya la gaadhsiiyey kutubtoodii horena way ka buuxdaa laakiin wax waa hore ahaa weeye si aadan u dhihin baan usoo qaatay halkaa tusaale waqtiguna waa igu yaryahayo dee hadalla badaan kama gaadho taasi waa kow waxaa labaad sameeyeen waxay dhaheen ilaahay baryo aan imaamyada la marin maba aqbalaba haddii aad ilaahay barido imaamyadana aadan ku tawasulinoodan oodan marin waabada halaagsamiyo ilaahay kuna naxariisan maayo anaa lagu cadhon markaasi wuxuu soo guurinayaa nin xurulcaamili la yidhahdo mar dhow ahaa kitaabku la yidhahda wasaa'il shiica oo uu leeyahay kitaabka khumeyni waa beejka konton iyo labaad wasaa'il shiica lilxuri lcaamili waa juska afraad kun hal boqol afartan iyo laba beejka ay kaga taallaa man daca allaha binaa aflax waman dacaa bigayrina halaka wastahlak naga ninkii ilaahay na mare ee nagu baryana wuu liibaanayaa ninkii cid kale ku barya oo si kale ilaahay u baryana waa halaagsamaya ummaddana wuu halaagayaa ninkii muftigii dowladdii shaahi shaahyada xilligeedii muftiga ahaa dowlad safawiya ee maxamed baaqir ilmajlisi la dhihi jiray kitaabkiisan weyn ee mawsuucada ah ilaa boqol iyo waxoogay juz waaye ee la yidhaha bixaaru lanwaar isagana wuxuu ku qorayaa juska labaatan iyo saddexaad sabxada sagaashan iyo toddoba wuxuu leeyahay baabu ana annaasa laa yahtaduuna ilaa bihim wa anahum alwasaa'ilu bayna alkhalqi wa bayna allah wa annahu laa yadkhulu ljannata ilaa man carafahum baab dhan buu axaadiistooda ku keenayaa oo fara badan iyagu leeyihiinoo wuxuu ku saabsan yahay dadku hanuun aan dariiqooda ahayn ma helaan janno ma galo qofaan iyaga aqoon sidoo kale iyagaa allah iyo khalqigana iyagaa u dhexeeya albaabkii la maraya iyaga waay meel kaloo ilaahay loo mara ma laha marka labaad waxaa lagu leeyahay camalka waxaa laga aqbalaa iyaga markaad rumayso ashahaado iyo tawxiid iyo nabi baan la qiray soon iyo salaatuna lagaaga aqbali maayo inaad imaamyadaa rumayso oo tacliihooda aad rumayso unbaa lagaaga aqbali salaada iyo soonka iyo xajka iyo sakada dhowr nin baa soo guuriyey oo ka mid ahoo ninka la yiraahdo almuxadith alfaqiih alsaduuq ay yidhaahdaan kitaab alamali la uu leeyahay kitaabka wuxuu ku sheegayaa boqol konton iyo afar ilaa boqol konton iyo shan beejajka wuxuu ku leeyahay man aqara biwilaayatina uma maata qubilat minhu salaatuhu wa sawmuhu wa zakaatuhu wa xajuhu ninkii wilaayada yada rumeeya imaamyada ee sidaa ku dhinta salaadiisii iyo soonkiisii iyo zakadiisii iyo xajkiisaba waa la aqbalayaa wain lam yuqira biwalaayatina bayna yaday illaahi wilaayada aimada yada hadduunan qirin alle hortiisana lam yaqbal illaahu caza wajalla shayan min acmaalih wax laga aqbaliba ma jiro saas darteed innagu waynu tukanaynaa uun maahane agtooda muslimba gaalaan nahay oo wilaayadii lama rumayn wax ilaahay naga aqbalayaba ma jiraan haddaba ilaahay camalka inuu aqbalo innagu waxaan naqaynay towxiidka wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulihi sow maaha iyaga booskaa waxaa u joogay ilaa anahum kafaruu biwilaayatina wa saas darteed nimaan imaamyadooda rumaynin masaajidka aad rabtaan dhista wax laydinka aqbali ma jira madhabkaasi isu sheegayo wax laga aqbali ma laha sidoo kale majlisi fi bixaari lanwaar juska labaatan iyo toddobaad boqol lixdan iyo sideed wuxuu ku odhanayaa qaala allaahu yaa muxammadu low ana cabdan yacbudunii xataa yanqatica wayasiira ka shan hadduu mid addoommada kamida i caabudo ilaa uu ka daaloo dhaafin waaye cibaayada cibaadada oo jirkiisu soon iyo salaad iyo soo jeed siduu ugu dadaalayay harag u noqdo laf iyo harag u noqdo uma ataanii jaaxidan liwilaayatihim isagoon imaamyadaa rumaysnayna uu ii yimaado maa askantuhu jannatii walaa adlaltuhu taxta carshi jannadaydana gelin maayo carshi kayana harsan maayo intaa qofkii cibaado ilaahay iyo tawxiid ku googo-ay sababtoo ah iyaga wilaayadoodii ma rumaynin halkaas ta'liihu la'ima marka waxaa kaloo leeyihiin baabu ana laimata alkulayni fi lkaafi iyo usuulu lkaafi dhammaan wuxuu ku leeyahay baabu ana alaimata yaclamuuna alghayba maa kaana wamaa yakuunu wixii hayb oo dhan inay og yihiin wixii horay u dhacay adduuniya waxa dhici doonoo dhan wixii horay usoo dhacay iyo waxa dhici doonoo dhan imaamyadu waa ogyihiin kadib waxaa kaloo leeyihiin oo majlisi uu baab u samaynaya uu leeyahay baabu ana alkhalqa yuxaasabuuna calaa aydi alaima imaamyada baad khalqiga aakhara la xisaabtami doona walidalika tafsiirka khumeyni waxaa ku qoran markuu qowlahu tacaala fasiraya faman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat naf kastaba waxay samaysay wa-aya midka u dultaagan ee kala xisaabtamaya arrintu allah wey aladii huwa caliyun buu leehay cali weeye dadka waxaa nafteedu qaa'im calaa kulli nafsin maa kasabad ehe la xisaabtamaya intaasi aan qodobkaa kaga baxa koobaad ee ah caqiidada ee ah ta'liihu l aima a'imadoodu ilaahyo wey waxbay xalaalayaan waxbay xaaraantinimayaan kownka iyo tasarufaadkiisa iyagaa maamula dee kuwa aan cajaladahan sheegayaan ku wada faahfaahiyey si aada u dheere inaad faahfaahinta ka heli doontaa intaa ka badan qodobka saddexaad ee arrintaasi ka dhalatay waxay ahayd takfiiru saxaaba saxaabadii inay gaaloobeen markay saddex afar ugu badnaan toddoba laga reebo nabigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam waxay ka warinayeen badooda qaar ka mida kutubtooda muctamadka oo rijaalulkashi la yidhahda horaantiisa horaba beejka lixaad wuxuu ku leeyahay kaana annaasu bacda annabiyi ahla ridda ilaa halaaa almiqdaad ibn اlaswad wa abu darin alkhayfaari wa salmaan alfarisi saddexdaa mooyeen inta kale way gaaloobeen muslimiinta oo dhan xata alcashara mubasharin biاljana saddexdani kuma jiraan mogta tobanka jannada loogu bishaareeyay saddexdani kuma jiraan intii kale way gaaloobeen siday sidaa u yidhaahdeen saddexdanna ma wada nabadgelin oo riwaayaadkooda qaarkood salmaan bay durayaan qaarna waxay durayaan abudar ninka aanan riwaayaadkooda arag iyagoo duraya waa miqdaad miqdaad bin ilaswad radia allahu canhum jamiican saxaabadii dhannaydee nabigu ka tegay oy khulafadii ku jireen oo ay ku jireen cashara mubashariin biljanna iyo intii kaleba waa la gaaleeyey diintay ka baxeen ilaa yowmina haada dadka iyaga mukhaalifiintoodii ihi muslin maaha kufaarun wey haddaa hadda gogol garaysaan kilibyada videogaah ee uu leeyahay kamaal ilxaydari oo ragga culimmadooda waaweyn ka mid ah isagaa miiska keenaya laba arrimood buu isweydiiyey laba arrimoodba su-aal la weydiiyo uu soo dhigay oo yidhi jawaab fiican uma haynay ahayd wuxuu yidhi ninkii a'imadeenna inkira ee mukhaalifiinteenna ah muslimiinta kaliya wuxuu doonaya ha noqdee madhabkeenna muxuu ka qabaa soo kufaar ma aha haa soo ijmaac ma aha waa ijmaac buu yidhi wuxuu yidhi qur-aanka ninkii inkira innaga magaalbaa waxay dhaheen maya wuxuu yihi haddaba inagu qur-aanka aimadaa ka weynayso ma ogidin saa ha u dhihin bay yidhaahdeen idinku si u dhaha buu yihi ma qur-aankaa weyn kuwaa yidhi qur-aankaa weyn kii weynaa ka inkirayna ma gaaloobo kii yaraa qolada inkirtayna way gaaloobeen idinku si dhaha buu yihi su-aashaasaa inoo taalle mid labaadna wuxuu keenay wax badaa antan qur-aanka waa usoo noqon doonaaye saxaabada iyo muslimiinta a'imadooda aan raacsanayn in madhabkoodu inay kufaar yihiin aan khilaaf ka taagnayn dabcan kutubtoodana way ku wada caddahayoo inta beenta loo qoree taqiyada aan ku tilmaami doona wax ka mida maahane haddaba intii nusuusta nabigu iyo qur-aanku janna ugu bishaaraysay wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari wladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu iyaga agtooda gaalo wey qoladii ilaahay laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiban la yidhina iyaga agtooda waa gaaloobeen kuwii ilaahay yihi muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud dalika mathalahum fi tawraati wamathaluhum fi linjiili saa loo ammaanayna iyaga waa gaalo agtooda intii nabiguba u bishaareeyey jannaga u bishaareeyena waa gaalo waxba kama jira bishaaradaas qur-aan iyo sunno toona beenin waayo qodobka saddexaad ee muhimka inaad iska ilaalisay caqiidadaasihi ama iraada afraad caqiidat lbada iyo taaliihu laima iyo takfiiru saxaaba waxaa afreeyaan dhihi karnaa taxriifu lqur'aan qur-aankan kii ilaahay inuu yahay oo dhammaystiran ma rumaysna waxay leeyihiin qur-aanku lixdan juz buu ahaa soddon baa la gubay oo ari la siiyey soddonna waa la qoray arrintaasi waxay ka dhalatay hadday diinta waxaa ugu weyn imaamada aalu beytka tahay iyo cali baa imaama hadday ka bilaabatay soon waa la sheegay sake waa la sheegay salaad waa la sheegay xaj waa la sheegay tan ka wada weyn maxaa loo sheegi waayo qur-aanka loogu sheegi waayo waxay dhaheen qur-aankii sheegayey abuubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo caaisho iyo xafsa ciidan ay hogaaminayaan oo qolyahan way gaaloobeen ay dhaheena baa qur-aankii intii wilaayada ka hadlaysoo soddon juz ahayd bay lumiyeen soddon juz oo qur-aana lama hayo qur-aankaa la lumiyey waxay u qaybiyeen laba qayb waa suurado gaarahoo go-naa oo suuratulwilaayaya ay ka mid yihiin qaybana waa aayado wax laga wada gooyey waxay dhaheen qur-aanka meel kastood ashraquu ku aragto fii caliyin baa ka maqan iyo walmushrikiina lafdu shirki meeshaad ku aragtoo dhan fii caliyin baa ka maqan lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wlmushrikiina fii caliyin halkaa kasii wad marka ashrakuu fii caliyin meel kastood aamanuu ku aragtana bicaliyin baa ka maqan suuradaha qaarkoodna aayad baa la gooyay dhaheen sidaa lam nashax laka sadrak wawadacnaa canka wisrak aladii anqada dahrak maxaa ku xiga iyaga aayad baa maqan bay dhaheen waina caliyan sihrak warafacnaa laka dikrak waina caliyan sihrak faina maca alcusri yusran aayadahaasi kutubtooda tafaasiirta ah oo dhan way ku qoran tahay cadalina muxarafta ilaa wuu yimid ninkaa nuuri tabrasi la yidhahdo qabrigiisu muqadas yahay oo sida qubuurta inagu sidii beyooley soomaaliya loo aadi jiray loo aadoo xardhan hadda oo hadda haddaad gogol garaysaan imejyada iyo sawirada nuuri tabrasi qabrigiisa wuu kasii soo bixi isagoo ku qoran tahoo saf loogu jiro ninkaasi kitaab buu qoray uu leeyahay sheekadu wax badan baan dadnaye in la kala baxo wey kitaab wuxuu qoray uu leeyahay faslu lkhitaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi larbaab faslu khitaab hadalkii kala saarkii iyo ku kala bixi weeye oo ah caddayn kitaabkii ilaahay in la taxriifiyo oo taxriif galay adaabay kuu taallaaba inaa naxnu nazalna dikra wa inau la xaafidna isagoo iyaga uma taalla walidaalika waxaa ku badan in lagu daro oo la yidhaahdo naasibadii naasibadu waa dadka sunnada oo dhan baa xadaftay qur-aankaasay ka tageen marar badanna aada maqashaan eraydinku soo noqnoqdo la yidhaahdaa musxafu faatima faatimaa musxaf lahaydoo musxafkeedaas baa wax walba ku qornaa bay yidhahdeen imaamka haa'ibka ah baana haya alimaamu alghaa'ib baa musxaf musxafkaa watoo hoosta ugu jira isagun baa qur-aan kaamila ah haya masaladaasi ilaa hadda raggii u dambeeyey ee tafaasiirta qoray sida abulqaasim alkhuuyi oo ardaydiisii ay joogaan oo xayd kamaal xaydar iyo ardaydiisi ay ahaayeen tafsiirkiisa bayaan bay ku qoran tahay taxriifka inuu jiro faahfaahinta iyo juska iyo safxada iyo alfaadda erayadu yidhi muxaadaraadkaasaan sheegayaan ku faahfaahiyey wakhtiguna hadda igama saamaxayo kitaabkan qur-aanka ah haddaba kii ilaahay oo dhammaystiran maaha anigu ma arag waxbaa lagu daray meel ay ku yidhaahdeen laakiin wax badan baa maqan bay yidhaahdeen nus baa maqan soddon juz oo aalubeydka iyo wilaayada caliya ka hadlaysay ninkii kitaabka sidaa u qorayna qabrigiisii waa la barakaystaayoo mucadam la weyneeyo wey qofkii caqiidadaa gelayana waa inuu kitaabkan qur-aanka ah inuu muxaraf yahay qaato bay asaasiyaadka ka mid noqon caqiidada ugu dambaysa in qaybtaa ku gabagabaynaya waxaa weeye caqiidatu taqiya oo waxoo dhanba boor iyo siiga ku rogta taqiyadu waxaa weeye weligaaba waxaa dhabteed rumaysan tahay qofnaba run ha uga sheegin waa inaad qarsataa taqiyadu waa intee in la eg waxaan say waxu jiraan ha u sheegin kristan haddaa u timaada kristan baan ahay dhe muslimba mihi sunni haddaa u timaada sunni baan ahay dhe waxaad rumaysnaydoo dhan ciddii dhibsanaysa inkiroo dafir dhaarna ugu dar inaad inkirtood been ka sheegto ood been ugu dhaarata ajir baad ka heli intee in le eg bay ka tigay qiimaheebay leedahay waxay dhaheen attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i faman laa taqiyata lahu falaa diina lah in la qarsado oo dadka been lagu cabo waxaan jirinna loo sheegaay diintayda aabbayowga in aan ka dhaxlay weeye qofkaan saa samayninna diinba ma laha ayb diintaada intee ka dhan tahay boqol kiiba sagaashan wey attaqiyatu tiscatu acshaari diini bay dheheen diinta toban markii loo qaybiyo sagaal waa in la qariyo o laga been sheego walidaalika waxaa la yidhaahdaa gaal hadduu kuu dhaarto waad aamini kartaa laakiin raafida hadduu kuu dhaarto ma aamini kartid inuu been kuugu dhaartuba ilahay ajirkay janno kaga doonayaa qof inuu been kuu sheego oo been kuugu dhaartay inuu janno ku gelayo rumaysan maxaa ka xayiri been waaba fursad iyo jaanis soo maray inuu kuu dhaarto dagaalkii ciraaq laba kun iyo saddexdii lagu qaaday kadib yurub baan joogay dad badan oo ciraaqiyiina soo qaxay shiicadiina waa ku jireen waddankay yimaadeen baa nin baa ii yimid oo yidhi niyahow ciraaqiya isagana sunniya qolyaan meel xero qaxootiya kaam ku wada jirnaa shiicadii iyo reer ciraaq ahaa waan murannay kutub baan rabaa inaad i siiso maxaad ka muranteen qur-aanka waxaan ku ui nimankan qur-aanka ma rumaysnee waxay ku akhriyayaa waa beene wakhti bay kaa lumina way ku lugoyne dhaartoodana lama rumaysteen nimay waktaas koo dhaweyna maa iska daysid maya niyow saa ha dhihinoo suu niyadu ma fiicno xukum hordhaca in la xukumo dadka ma fiicne waxaan ku uhi waaye maxaad iga rabtaa kutub baan kaa rabaa kutubtuu iga rabay wixii heli karay baan siiyey waxaan ku uhi waxaad isla gaadhaan iisoo sheeg sideed bilood markuu iga maqnaa yuu maalinkii dambe i yimid isagoo kutubtii ii wada waxaan ku ui warniyo ninkii waddankuu ka cararay baaban lahayo kutubtii kaala tagiye waran wuxuu ihi sideed biloodooda kadib baan salka gaadhay qur-aanka inayna rumaysnayn oo muxaraf uu yahay buui maalinkii dambe markaan meel walba soo dhammaynay idheebniyow dhagayso waxaan adaaba qur-aan u haystay annagu qur-aan uma naqaana nala dhaaf oo inta maxad waxay u sheegayseen niyow dee attaqiyatu bay dhahaan buu yidhi amba waa horaad nimanka dood la gashay war u bala ku dhacaya doodna lama geline laakiin dee doodihii lala galay iyo culimmadu taariikhda waxay ka qoreen iyo kutubtooda taqiyada beenta ku qoran ee jannada lagu doonaya dhaarta beenta aan akhriyay waan ku idhi waxa intaa taariikh lasoo qoraye lasoo akhriyayay dee been maahane wuxuu yidhi anugu sideed bilood muran iyo baadhis iyo isdaba wareeg iyo isku noqnoqosho kadib baan salkii tegay buuri adaaba sideeddaa kaam kula jireen nin banaan uga yimid oo marmar is toban sanana kuma gaadheen baan ku uri salkaas marka mushkiladda ugu badani hadduu ku yidhahda ilaahay baan rumaysnahay oo kuu dhaarta ma rumaysan kartid sababtoo boqolkiiba sagaashan waxaa diinu inuu been kuu sheego jannana ku galayo saa darteed markuu kuu yimaado wax kasta uu isila ogyahay inaad dhibsanayso ama uu isliyeelada amuu dhibsadaa waa been buu ku dhihi wuu inkiri markuu kaa dhaqaaqana halkiisuu ka mis walidaalika markay doodihii socon jireen ataqriib bayna asunnati waashiica raggii ka qaybgeli jiray maxamed jawaad muqaniya iyo raggii lamidka ahaa annagu ma rumaysnin qur-aan waa muxaraf ma rumaysnin been baa nalaga sheegaya saxaabadu waa gaalo ma dhahno doodihii markay dhammaadeen kutubtay qoreen oo la daabacaa la helay qur-aanku waa muxaraf saxaabadu waa gaalo ay ku qorantay war waa sidee doodu dood siyaasi ahayd bay yidhahdeen walidalika alictiraafu bilxaqi fadiila xaq inaad qirato waa wax wanaagsan wey sheekh yuusuf alqardaawi waa dhaweytay waa kii lahaa qolyahan culimmadan sacuudiga iyo waxaan aad isugu haynay shiicadan difaaci jiray waxaan ogaaday inay iga saxnaayeen oo waxaan la ii akhriyahayo isu dhowaanshahoo dhanba uu been ahaa waxa la ii dhaaranayena ay wada been ahayd marka taqiyadu waa wixii beladan oo dhan lagu qariyo waay adiga haddaad u timaado asmaada ilaahay oo dhan buu kuugu dhaaran inuusan waxaa rumaysnayn una rumaysan kaa dhaqaaqana wuxuu dhi ar maxaan ajir ka helay kan gabaantaan ugu dhaartay maxaa ajir ka helay huna almushkila haa inuu janno beenta hadduu samayn waayo inuu gaalooba ka baqayaaba oo diinta ka baxo hadduusan been kuu sheegin kugu dhaaranin waman laa taqiyata lahu falaa diina lahu waaye kuleyni baa u baabaynaya kitaabkooda booska saxiixulbukhaari ka adag inoo joogo ka adag u jooga intaas aan qayb kaga baxo qaybta labaadi ciil badan bay tirsanayaan cadho badan oo gaamurtayna way qabaan tan iyo waagaas umbamar awood inay yeeshaan oy hoggaan qabsadaan ay ku taamayaan ku taamitaankii ciil badan oy qabaan oo hadda waxbaa la laayay iyo waxbaa la gubay iyo waxbaa la kufsaday iyo waxbaa la boobaydani weli faan noola fari kama qodna saddex arrin labana caqiidaday ku dareen midna mustaqbalka waxa dhici doona ay kutubtooda ku dareen mid waxaa la yidhahdaa caqiidatu rajca la yidhaahdaa midna caqiidatu tiina la yidhaahdaa midna bayna asafa walmarwa la yidhaahdaa caqiidat rajca waxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin aakhare intaan la gaarin in qiyaamada dadka la soo saarin marka u horeysa laba qolaa la soo celin dadku imaam mu'miniintii mukhlisiinta ahaydoo a'imadoodii iyo intii u dhadhoweyda iyo mujrimiintii mukhlisiinta gaa maxdiga ahaydoo abuubakar iyo cumar ay hogaaminayaan halkaasaa lagu qisaasi oo lagu karbaashi markaa kadib bay mar labaad dhimanayaan markaa kadib baa qiyaamada lasoo saari qiyaamo laba soo saari maayo iyagoon qiyaamada ka hor laga ceelbixin oo laga goynin bay yidhahdeen markaasay wax badan wariyeen wax badan ayay wariyeen oo waxay leeyihiin qaarkood waxay ku leeyihin caliyun fi samaay halkan uu joogaa cali samaduu taagan yahayo ilaa uu cumar iyo cuhmaan iyo si fiican u bireeyo u gowracoo birta ka aslo oo rajcada iyo soo celinta ay dhacdo qiyaamada lama gaadhayo markaas waxay ku leeyihiin daruur socota haddaad aragto ama mid unkadaysoo guux ka yeedhaya aada aragto ama mid hilaacaysa aada aragto fa inna caliyan raakibuha cali baa dusha ka saaranoo ka dhaxanqadhaya arrintaasi waxay ka turjumaysaa waa nala dhacay waa nala boobay waa nala gumaystay hogaankaa nalaga haystay waqti dheer baan ciil qabnay aakharaa la cadaabi naguma filla ilaa gacantaydaan kaga ciilbaxno saas darteed waa in waxaa la sameeyey caqiidadii ka mida ah caqiidatu rajcu asaasiyaadka caqiidada ka mida ah maxkamad ay leeyihiin iyag iyo a'imadoodaa maamulaya ma aha waxaa la keenaya hunduus iyo waxaa la keenaya ma aha kristan iyo yuhuud ma aha aladiina maxadu lkufra gaalnimada saafida a la yimid oo abubakar iyo cumar iyo ay hogaaminayaan markaasaa halkaasi fiican lagu karbaashi birtaa laga asli dhagtaa dhiigga loo dari waa laga ceelbixi markaa kadibe saa loo wada laayay dhintaan yay qiyaamadu markaa kadib ay dhici doontaa saxaabadaas kun iyo afar boqoloo sano ka badan ay ka soo wareegtay dhimashadoodii baa ilaa hadda intii lasoo nooleeya in gacan lagaga ciilbaxaa ciilkeedii la qaba ninka ciilka intaa le ee qaba inta yare hadda uu sameeyey inuu ku ciilbixi muu malayn may ma jirta baashu ma dhowa ma dhowa marka tu labaadna caqiidatu tiina waaye caqiidatu tiina waxay ka turjumaysaa laba arrimood waxay meel dhigeen inay iyagu ahlu janno yihiin inta kalena ahlu naarayna innaga dhan ciilkii ay qabeen iyo baa waxay leeyihin imaamyadayadii waxaa u yimid dad asxaabtoodiiah waxay dhaheen war niman yahow yaa baan aragnay haye waxaadna dhahdeen shiicada iyadu waa ahlu janna qolyahana ahna khilaafsanee naasibada la yidhaahdo ay u jeedaanna waa ahlu naar laakiin laba wax oo kala duwan baan aragnay shiicada yadii waxaan ku aragnay dadaan tukanayn oon soomayn oon saka bixinaynin oon sino daynaynin oon khamri daynaynin oo xashiisadii cunaya oo dadkii dhacaya oo dariskii xumaynaya oo caytamaya inta xun oo dhan samaynaya kuwaasaa janno gelina waadna dhahdeen qoladii kale waxaan ku aragnay dad maanta dhan qur-aan akhrinaya sooman salaad u taagan ilaahay baryaya sadaqo la baxaya dariska wanaajinaya xajka iyo cumro kasta taagan kuwana naar geli kuwana jannay geli nimanyo say isu qaban kartaa waxay dhaheen waxbaa idinka maqan haye laba dhoobaana laga kala abuuray labada dhoobaana saamayn kala leh maxay tahay labada dhoobo waxay yidhaahdeen ilaahay ciid tayibo oo barakaysan ayuu biyo barakaysan ku sii daayay toddoba maalmood iyo toddoba habeen haye markaa kadib biyihii markay ka toddoba ku socdeen intii saafi lahayd ee u koraysay baa ciiddii la qaaday dhoobadii aimadaa laga abuuray iyagu iyadoo saafia laga abuurayoo ma dambaabaan khaladna kama dhaco dhoobada kalena shiicadoodii baa laga abuuray haddii loo dayn lahaa sideeda hal qof oo shiici ah oo dembi iyo wax xun iyo khalad iyo macsiyo sameeya maydaan aragteen laakiin markay halkaa marayso yaa dhul kale oo malcuuna ah baa ilaahay biyo dhanaan oo malcuuna kusii daayay toddoba habeen iyo toddoba maalmood waa dhoobada qolyaha kale laga abuuri doono haddii sideeda looga abuuri lahaa wax khayr sameeya laguma arkeen laakiin ilaahay wuxuu sameeyey dhoobadanna waa soo qaaday tanna waa soo qaado markaasuu isku yar xoqay markaasaa tanna toodiina iyaga laga abuuray tanna shiicadii baa laga abuuray shiicadu dembiga ay samaynaysa ad aragteen waa isku xoqii dhoobadaal bal cunadaa wixii kasoo raacay bay dembigan keenaya iyaga waxasan ay samaynayaanna dhoobadan fiican wixii ka raacay tooda ee kulkii lagu xoqay baa sabab u ah haye haddaba intay samaynayaan dhoobadayadii saamaynteedii lagu xoqay wixii ka gaarhgaaray wey inta xunayn samaynaynana dhoobadoodiibaa keentay aakhare haddii la tago dhoobo walba iyo waxay sababta u ahayd asalkeedii baa loo celin intii naga soo raacday ee xumayd iyo xumahay sababtayba iyagaa dusha laga saari oo naarta lagu geyn taayadii fiicnaydee raacday iyo wixii fiicnaayay sameeyeenna inti naloo soo celiyo jaan jannada ku gelaynaa saa darteed salaadooda iyo soonkoodana shiicada yadaa jannada ku geli sinadayada iyo khamradayana iyagaa naarta ku geli <laughs> laba arrimood bay tilmaamaysaa ninkaasi ciilka uu qabo tan iyo aakhare ka hadhila in soomaaliyeed ba waxaa la yidhi sheekada in la sameeyena ma aqaane xilligii ingiriiska waddanka soomaaliya haystay baa isagoo magaalo soomaaliya maraya gaari jaka ka siiyey uu dhacay oo miyir beelay isbitaal baa la geeyey isbitaalkeeda gabdho cadaanaa joogay weligiina cadaan muuna arag dhar cadcadneed saraha waa ka lagu goglo nadaafada si loo ilaaliyo markuu miyirsada indhaha kala qaaday maryo cadcad iyo gabdho cadcad buu is arkay wuxuu iska dhaadhiciyo deedna aakharaad janno gashayoo xorulciindi waa xorulciintii <laughs> baad aakhare ku haysataayo cadcadiinkiiyo wixii uun laga sheekayn jiray wadaadada uu ka maqmaqli jiray unbuu is waa dhimatay aakharaa tagtay jannadii baad ku jirtaa sariiraheedii weeye waxan tanna xoralciintii waay haddii xoogay la daweeyey uu si fiican usoo miyirsaday nin turjubaana loo keenayo reer hebel ah oon ciddooda ahayn wuxuu yidhi war warwaran nima maxay ga rabtaa buu yidhi <laughs> aan <laughs> jannada kaa joog waar jannalaynin jannama joogtide de waa caafimaadee bax buu yidhi haddii la soo saaray uu noqdoo reerahoodii buu tegey war ka warran baa maxaad magaalo kusoo aragtay wuxuu nimankii reebala colaadda ay qabaan jannada iga dayaadee ninkii turjuwaagaabuu haystaa mogtay tan iyo jannadii iga daba yimid biiri marka nimankani tan iyo jannadii baa la ysdaba socdaayo salaaddii la yska belilaqaysanaya saasay rumaysan yihin de caqiidadii ninkii raggii aimadoodii ka mid ahaa muftiintii dowla safawiye nicmatullaahi aljazaa'iri kitaabkiisan mawsuucada weyne la yidhaahda alanwaaru nucmaaniya markuu masaladaa kaga hadlay wuxuu yidhi waxaa habboon in dadka laga qariyo si aynan isu dhiganin haddadaalaan dadkuye ha laga qariya laakiin runtu halkaan bay tegi doontaa marka nin rumaysan weeye ii tuko waan kuu sinaysan oo iisoon khamrigaan kuu cabbiye maxaa dhacay intaan dembi sameeyo aad baan dembiga u badin si naarta aada lagugu cadaabo adiguna salaadda aada iigu badi si aan jannada aada ugu galo haddaba ninka halkaa ay ka marayso tan iyo aakhara salaada jannada inuu kaa beliqaysta ka hadlaya ba waxaad rabtaa maalmo iyo dhowr dagaal inuu ku ciil sugaysaan weyo wax saalan maaha baash intaa ka qota dheer tase qodobka saddexaad waqtigii salaada waa la gaaray qodobka saddexaadna wuxuu odhanayaa mahdi baa la sugayaa inagu mahdiga aan sugayno waa mid dhalan doona iyagu laakiin ninkaa kunkasaniyo waxoogayga mo aan dhalanba laakiin sirdaabka saamiraa buu galay la yidhi sirdaabkii saamira magaalada ciraaq buu galay la yidhi ee maxamed ibn alxasan alcaskari alxasan alcaskari baa dhalo moxamed baa la yidhaahdaa la yidhi ninkaasaa la sugayaa kun iyo boqol iyo waxbaa ka soo wareegay miyaa kun iyo boqol iyo wax nin god ku jiro oon la arkin sida uu noolaanayo dee u sheekadu markuu yimaado laakiin maxaa la sugayaa waxaa la sugayaa bay yidhaahdeen kaanii biximraan ibni acyun iyo nin kale intuu sheegay oo safiya marwaca dhexdooda taagan oo dhiigga qulqulaya ilaa kacbada isqabtay inaan joogaadii moodaay oo mahdigii soo baxay wey mahdigu markuu yimaado kacbaduu iman doonaa safiya marwa agteeduu kawaan ka furi doonaa markaasaa dadka lagu qalayaa dhiigga sida togaga intuu u qulqulo buu kacbada dardari doonaa saasay aahaartoodu wada qoraysaa halkaanimay ka taagan tahay oo ku taamaya wey aduu hadda suuriya wax lagu laayay iyo ciraaq baa dad lagu dilay baad ciilbax ka hadlaysaa mahdigii inuu yimaado ay sugayeen adduunkana ay maamulaan maxkamadda iyo kawaanka weyn ee wax lagu qalana meel kala maehe safiya marwo dhexdooda la dhigo buu rumaysan yahay oo wuu sugayaa ilaahu mar nololyaa kuu gaadhsiiyuu leh ninkaasaa waxaad rabtaan meel dhow inuu ku yaa ya xalab waa arartii hore waay laakiin ninka kacbada iyo beytka ilaahay iyo safiya marwo dhexdooda inuu dhiigu qulqulo oo togog iyo farqa iyo webiyo noqdo ku taamaya safiya marwe dhexdooda dadka lagu layn waayo ma muslima isaa gaalo dadkii muslimkaa ah waayo ninka halkaa sugaya ee ballanqaad ilaahay weeye leh uu noo ballanqaaday oo hadal macsuum yiri oon la beensanin weeye caqiid ahaan u rumaysan oo maalinka farta usii qaniinsan inta ka horaysa waa jidmar baashu bahal dhammaan maaha ilaa aakharana jidnaa salaaddaa la iska biliqaysan rabaa <laughs> hadday suuro gasho weyade intaasoo dhani waxay kuu tilmaamaysaa wuxu wax fudud maaha ha la wada hadli iyo wax sahlan maaha diin iyo caqiide ahaanna waxaa qofka qaata ee rumeeyaay inay ilaahay diin iyo waxyi kala tageen idinkuma waa garanaysaan hadday waaqic iyo macaamili iyo la dhaqan iyo is-aamin tahayna runna meesha ma taallo caqiide ahaanna tan iyo aakhara halkaasuu rumaysan yahayo wax la biriiqaysiiyo inuu dile iyo dhiig la daadiyo ciil gaamuree nin ku taamaya weeye intaa haddaba aragtida waaqic ahaan waxa socdana waa ifafaale iyo hordhac waaye weli halkii u badnaydna lama gaadhin weli biyo dhiggeediina ma dhowa intaasaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ilaahay bay ummaddan leedahay laakiin ilahi subxaana watacaala ma dhicin qoorta muslimiinta oo dhan inuu weligood makaniyey ma dhicin in sha allahu tacaala mana dhici doonto wixii intaa ka badan hadday xalab iyo baqhdaad la galay tataarkiiba waa galay saliibiyiintiina waa galeen muddo kadibna meesha waa banneeyeen xalabna markii u horreysay ee inta la qabsado la gubo maaha taariikhda intay muslimku intii muslimka lahaa waxaan filaba dhacdii saddexaad ama midii afraad weeye adduunyadu watilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi weeye maahane meeshan dadaad diin ka dugsataan iyo dadaad caqiide ugu dugaashaan iyo dadaad dubaaxin iyo jirdabac ka sugtaani idinkama jiro xagga meesha intaasi idinkama jirto intaa kadib dee waxaad samayn lahaydeen iyo saaad u tashan lahaydeen iyo diintiinna iyo aakhiradiina naftiina iyo dadkiina caqiidadiinna saad uga badbaadsan lahaydeen inaad diintiinana barataan baatilkaana ka fogaataan weeye waxa ay mudan tahay ilahi subxana ata xaq allah waafajiyo raalli hada waa idinku dheeraya baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu <laughs> intaas dagaal baan ku jirnaa sooma kutubtoodii baa taalla halkan way nala joogaan sooma adeer intaan baranaynay dhowr iyo siddeetankii arday baan mambaaso ka ahaa haa meelaha masaajidda shiicada midaanaan aanaan tegin ma laha meelahan asnaamta buddhisamka lagu caabuda midaanaan gelinna ma laha kalada lagu caabudaye train stationka xagga ku yaalla kumaroodin lagu caabudo halkaas meeshan makadhara makadhara gadaasheeda ku yaalla iyo maroodiyada kuwa siinga siingahaanaan gelin oo noo diiday maada adyaan iyo firaq la yidhahdaan dhigan jirnay macallin dhintay oo shil baawur ku dhintay oo hindiya sheekh maxamed allah yarxamu baana kaxayn jiray maadada markuu noo dhigay diimaha diin baa laga sheekayn wixii meeshan ku leh intuu kaxay u dhihi jiray waxaan idiin akrinayay waa kane arkasay u samaynayaan laakiin waxaan daawada laakiin inuu uma tegina laakiin t v ka arkay diintii iila yaab badnayd adeer waa diinta jiirka caabude ilaahu yahay <laughs> jiir ilaah ma aragta weli dhallinyarada waxaad tidhaahdaa bal internetka iga tusa gogolgareeya raad tembalgeejo gogolgareeya saddex kun oo jiir oo rootigay goostaan la cuna laga daba goosanayo la barakaysanayo wabilahi towfiiq haddana internetkay ku jirtaa wixi o dhan wallahi barakay